iyo shembe xadiidkoodu wuxun buu la mid yahay axaadiistii taabiciinta ay oo mursalkoodu waa mursalkii hore ayuun buu la mid yahay kaas weeye shadriganna markaa wuxuu uhi waladii kii ra'aa arkay oo u nebiga arkay salawaatullaahi wasalaamu calayh laa mumayizan ay laa xaala kowni mayizan xaal aanu ahaanin mid mumayis ah oo wax kala garanaya aan aha aanu ahayn horta saxaabi weeye xaggaa ru'yade laakiin laa taxda <coughs> ay laa yadkulu ma gelayo xadiiu xadiidkiisu taxta dii masaladan imanka aan mursalu saxaabiga hoostiisa hoosteeda ma gelayo isaga mursalkii kaleaynu hore usoo aragnay eelalahaa waxaa loo celinayaaba shaksigan xadfan baa xaalkiisa laga jaahiliyay ayuubuu la xukum noqonaya waayo iyaga wax farqiga dhexeeya ma jira xagga riwaayada iyaga taabiciinta bal in badan ay kaba waaweynaayeen farqi uma dhexeeyo wa qawluhum can rajulin muttasilu waqiila bal munqadicun aw mursalu marka wuxuu uhi waqowluhum qowlkoodii ay odhanayeen isnaad dhexdiiba can rajulin ey xadahanaa fulaanun can rajulin weeye hebel baa nooga warramayba can rajul oo ujeedadu shaqsii ay aan la magacaabin oo magaciisii aan la soo sheegin muttasilun muttasil weeye unkaas macnaha waa xadiid sanadkiisu muttasil yahay sanadkaasna kala go' kuma sugnee laakiin maxaa jira un ibhaam baa jira oo sanadkiisunbaa mubham ku sugan yahayba mubhamkuna waa inoo dambeeyaaba oo isnaadkiisii unba ama shaksi majhuula ama shaksi mubhami uu ku sugan yahay waqiila waxaa la yidhi oo bacd alculamaa ay yidhaaheenba bal munqadicun muttasil maahee bal huwa isagu munqadicun munqadic weeye oo munqadic weeye aw amase mursalu mursal weeye amase waxaaba la yidhi mursal weeye qaydkana muxuu inoogu sheegayaa wuxuu inoogu sheegayaa dee haddii sanadka dhexdiisiiba shaksi aan la magacaabin uu ku yimaado waaba kan rajul buu yidhi rajulku hadda dee maaha un qayd ee wixii kale la midkaayee dee ibhaamka xaggiiyo kutubtii horeba aan ku soo aragnay dee kana inoo keeni doono haddii la idhaaho oo dhanba waa dee tanbaadkeeduun oo rajul iyo sheekh iyo imra'a iyo wuxuun haddii sanadkii la yidhaahdo markaa matniga markuu ku sugan yahay maaha ee sanadkiibuu ku suganyo dadkii wax kala warinayey ayaa shaksi aan magaciisii la soo sheegin oo mubhami uu ku sugan yahay kaa markaynu eegno dee culammadii xadiidka qowlkooda markaa agtoodana dee muctamadka aktarkoodna ah, ay qabaanba sanadkaas inqidaaca kuma sugnaa dadka way dhan yihiin ee wuxuun baa jira waa dee ruux majhuul ama mubhami inuu ku sugan yahay oo wuxun baa lawaa sanad mutasil oo dee shaqsi mubhami uu ku sugan yahay taasun baa la odhanayaa dee ibhaamkana darar buu keenayaa haddaan riwaayo kale aanay inoogu lainoogu soo caddayn cidda uu yahay ama aan loo soo caddaynayno cadaaladiisa markaa lama garanayo xaalkiisana laga jaahil baa la noqonaya taasi waa markaa laakiin maxaa jira culimmada qaarkood oo sida dee xaakim oo kale iyo oo iyagu ku tiriyey haddii markaa uu sanadka saas oo kale shaksi mubhami uu ugu sugan yahay in sanadkaa inqidaaca ku sugan yahay marka aan dariiq kale aanu kusoo cadaan dee isaguba ka cabiray oo waxaa la odhanayaa markaa muqadac baa lagu magacaabaya abidxaakim abi cabdillaahi alxaakim baa taa laga soo naqliyey waxaa kaloo bacda culamaa ilusuul ayay ku tegeenba xadiidkaa sanadkiisa ibhaamkaasi uu ku sugan yahay in mursal lagu magacaabayo oo uu mursal yahay bal dee bahaqi kaloo ka dhaceen cibaaro saasa inay la isticmaaleen abi daa-uudna kitaabkiisa maraasiisha qolooyin markaa iyagu ibhaamuun jiray oo markaa aan dee ujeedadu sanadkii wax kamay dhacsanayn ee ibhaamkanun baa jiray ayuu axaadiistooda ku soo arooriyey kitaabkiisa maraasiisha isaguna waa isagoo nooc dee mursal ahaan u isticmaalayba ee bal mursalkaasna usuuliyiin bacdigood iyo sida imaamulxarameyn kitaabkiisa burhaan ee madbuuca ee usuulka iyo qoloyn dee sa bayhaqi oo kale waxa weeyaan isagana meel ay kaba dhacday cibaaro ah abi daa oo dee maraasiishiisa wax ku dhow kuba socday qolooyinkaasna waxay leeyihiin ba mursal baa lagu magacaabayaa ka markaa mubham shaksiga uu ku sugan yahay laakiin labada qowlba culimmadu intoodii badnayd waxay ku tegeen waa khilaafsan yahayba waxaa lagu magacaabayaan waa sanad mutasila siduu shadriga horeba ku sheegay ee sanadkii unbaa waxaa ku sugan shaksi mubhama ee markaasna riwaayo kale haddaanay caddaa oo lagu soo caddayn shaksigani kuu ahaana xadiidka sian u tegi doono xadiid maqbuula ma noqonayo kol haddaan ninku saxaabi aanu ahayn isagaa saxaabiga inoo sheegi doonee saxaabi aanu ahayn ciddii saxaabada ka sukaysan yahay marka haddaa weeye munqadicun yaa mursal laba qowl bay kala oo waxa weeyaan awdan waa litamwiic alkhilaafun aw mursal u dhaxaysa munqadicna markaa waa la yidhi oo qolaa tidhi mursalna kuwa kalaa yidhi labada qowlna de khilaaf maa calayhi alaktaruun weeye wixii culimmada intoodii badnayd ay qabeen wuu khilaafsan yahay culimmadu waxay qabaan intoodii badnayd qowlka shadriga hore ah inuu mutasil yahay ee sanadkii unwabaan ku sugan yahay ka wuxuu uhi waqowluhum qowlkoodii ay yidhaaheen can rajulin ay dee xadaanaa fulanun can rajulin ay yidhaaheen muttasilun muttasil weeye ee sanadkunbaa mubham ku sugan yahay waqiila waxaa la yidhi bal munqadicu muttasil maahee bal huwa isagu munqadicun munqadic weeye oo sanadkaa inqidaac baa ku sugan haddaanu dariiq kale ku sugnaan tasmiyadiisii suu xaakim uu ka cabiro aw mursalun awdunaaxan waa litanwiici alkhilaaf oo waxa weeyaan marka amase mursal weeyo macnaa waqiila waxaa la yidhi oo iyadana qolooyin kale yidhaaheen oo usuuliyiin bacdigood ay adigu usuuliyiin midhadh ka mida ay jiraan dee markaa bacd almuxadisiinna ay kuma socdeen daahirkii mursalun mursal weeye awdan waa litanwiic ilkhilaaf oo macnaa qowlkanna waa la yidhi oo waa munqataco bacdigood baa yidhi mursalna waa la yidhi oo kuwo kale ayaa yidhi laakiin labada qowlba ma aha si dee culimmadu intoodii badnayd ay kuma tegeen ee qowlka culimmadu raajix yeeleen waa ka hore waa mutasil wey <clears throat> kadaka fi larjaxi kutbun lam yusam xaamiluhaa aw laysa yudra ma atam wey kadaaka sidaas kale waxaa ah oo isna dee masaladan khilaafka ku sugnaa uu soo gelaya ama itisaal loo xukumayaa horta marka hore dee khilaafna waa jiraaye fi larjaxi qowlka raajaxnimada badan ee marka la eego abaashii culimmada qowlka ugu raajaxsan ama ugu rujxaan badan kutbun kutub lam yusama aan la magacaabin xaamiluhaa kiise aan la magacaabin aw amase laysa yudraa laysa aan ahayn yudraa mid la og yahay maatama wixii taam yeeliya ismigiis maatama hoose itaalla matasomna hoose nusqooyinka kala dhacdayo markaa matasama wixii uu ku sifoobay wayaana isla macnown raawigan ama xaamilkeedan sidaa wixii uu ku sifoobay ama isaga dee calaamaba uu noqonayay kayrkii kaba socda aan la garanayn oo halkana beedkana kolliba siyaadkiisa wuxuu imika inoogu sheegayaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kutubtiisii ama waraaqihiisii uu dee cid kalaba u diray ee laakiin shaksigii siday ee xaamilka ahaa aan la soo magacaabin dee shaksigii waa shaksi imika mubhama ama majhuul majhuulunbaa markaa jira oo waa kii xaamilkaa waa tan aan la soo magacaabin iyadana markaa maaha munqadec mursalla maaha ee waxay tahay fi larjax waa iyadna sanad mutasilunbu waa markaasi tilsaalo waa jiraaye dee shaksiga xaamilka unbaa markaa majhuula maanta oo iyadna waxaa loo xukumayaa inuu mutasil yahay taa kutubta rasuulka ee uu bilaadayo dee markaa madaxdii ama cid kale u diraye shaksigiisday markaas aan la magacaabin waxaa markaa taa lamida haddii ninkii laba soo magacaabo ee magac dhan oo hagaag loogu gartaan lagu soo magacaabin magac baa lagu sheegay magaciina dee ishtiraak baama jira wax intaa dhaafsanna lama sheegin oo kayrkii lagaga garan karo iyo isaga kaasna magacawiisu haba jire ee kon haddii wax isagii uu kuma sifoobay oo kayrkii kaba soocayoo la raaciyay aanu jirin garasha isagiina ma jirto la garanaya markaa kuwaasna fil arjax buu leeyay qowlka raajaxa cinda alculamaa ama rujxaanka badan isna itisaalo waa jira mutasilo maaha irsaal ma jiro inqidacna ma jira waa mutasil walow jahaala ay jirto marka qowlka muqaabilkiisu wuxuu noqonayaa siday imaamulxaramayn iyo ay ku tegeen intaasna mursal laga dhigayo koladii maanta majhuul uu yahay shaksigan ama shaksi jahaala ay jirto xaalkiisii ama isagiiba laga jaahil yahay in iyadana laga dhigo waxyaaladii kutubta rasuulka ee cid kale u diray xadiidkeedii aan la garanayn ama wixii sifo dhan oo isagu leeyaho laynoogu soo sifeeyey xaggii tasmiyadiisa aanay jirin inuu dee maraasishun qayb ka mida ah ay tahay oo irsaal loo xukumo taas ayaa markaa isna qowlkii imaam alxaramayna fii burhaani markaa waa kan arjaxana muqaabilkiisa wey oo kadaka san oo kale waxa ah oo iyadna loo xukumaya inamaa ka waqowlum can rajul mutasil bay noo horraysaye fi larjaxi qowlka rujxaanka badan kutbun waxaa ta'da loo sukuumiyeyna dee asalku kitaab kutub baa lagu jamcin jiray waa wasanka daraaddeed tasriifkani kutbun kutub kutubtaasoo lam yusama aan la magacaabin xaamiluhaa kiisday aan la magacaabin oo xaamilkeedii aan la magacaabin weeye oo macnaha lamama soo sheegin markaa dee culimmada intoodii badnayd maxay leeyihin waa mutfasilaataas oo waxa weeye iyadoo mutasilo weeye wa cinda alimaami mursal buu imanka ii yaala shaarixa imaamku sheegayaana waa imaamulxaramayn weeye isagaa kitaabkiisa burhaan ee usuulkaas sidaa ku yidhi aw ama laysa yudra aan ahayn mid la og yahay ma atama wixii taam ismigaas dabcada markaa tilmisiyo qolooyin kale dabcadoodana maqtasama waa wixii uu ku sifoobay ee macnaha calaamaba uu ahaaye kayrkii uu kaga soocayey aan la garanayn kuwaasna maxaa loo xukumayaa waa istisaal waa jira jahaala haba jirte laakiin imaam alxarameyn baa le waa mursal noocaasi warajulu min aصxaabi ma abaa asayrati mucancanan walo istabaan halkan baydkan waxaa adigu dee taala uun shadriga oraalka ku dhammaanaya ma abaa baa i taala dabcadan imaka tirmisiyan hayno qolooyinka kalena maada bedelkeeda wowbaa taalay waana dee kollay sida saxiixa waayo si imanka imanka tacasufaad badan ama dee yaad wax sucuuba markaa uu kuba sugan yahay tashatus weyn iyo ama tacasuf fara badan buu beydkii dib ugu sharxay cibaaradaa maada dhacday daraaddeed oo markaa hadalla aan meesha aada ugaba fog buu soo dhexgeliyey sharaxiisii oo markaasuu mar danbuu dee walow maqsuudkii beydku siduu ahaa ama suyuudi u jeedo xagga dambe markaa uu kusii yartaam yeelay haddana wax dee badanuu ka maarmi lahaa haddii aanay dabcadiisa ama nuskadiisa maa dhicin ayaa markaa meeshii yimo sharxiisi kaba dhacay oo waa tasxiif meesha dhacay markaasaa tasxiifkiina dee si uu kuba sharxayna wax sii layaab badanba ay noqotay marka waxaa awood horta beytka bal waabaa baan ku laqbaynaynaaye waa rajulu nin oo min asaxaabi <clears throat> ay markaa waxa weeye kada waxa iyadna sidaas oo kale ah oo itisaalba loo xukumayaaba markaa dhan oo itisaal waxaa loo xukumayaa markaa dee qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen xadatanaa rajulun min aصaxaabi nin saxaabadii rasuulka ka mida ah nooga warramay wa abaa waa diiday asayrafiyu imaamka sayrafi la yidhaahaa mucancanan xaalu yahay kaasi isagoo mucancana oo ninkii taabiciga ahaa hadduu can rajulin min asaxaaba uu yidhaah oonu m aanu caddayn adugu wax samaac iyo taxdiisiya aanu caddayn in iyadna itisaar loo xukumo oo xadiidkii saas maqbuul uu ku noqdo waa diiday suudina markaa wuxuu leeyahay waliyujtabaa waliyujtabaa ha la doorto aliftan wasan kuma ku kalifeen waliyujtabaa ha la doorto qowlkaasoo macnaa qolooyinkii kale itlaaqayna tafsiilkana laguma xambaaro oo baydka horta bal macnihiisu waxa weeyaan haddii dee waa taa aynu soo marray wa qowluhum can rajulin mutasir taasi guud ahaan bay ahayd ninkii waxa uu isagu hadduu axad kaba cabaysadiisunbaa majhuul uu kuma sugnaa haddii axad taabiciintii ka mid ahayd uu nin wax ka soo naqliyo ninkiina uu ku sifeeyo inuu saxaabi yahay waxa weeyaan ninkiina wuxuu ku sifeeyey inuu saxaabi yahayba dee saxaabadu dhammaan cuduul bay ahayd waxaa dadka kale markaa ibhaamkooda loo celinayayna kol haddaan ninkii magaciisiiba lahayn xaalkiisii iyo cadaaladiisiina lama garanayo laakiin saxaabada ilaah baa tacdiiliyo cadaala marka horeba u sugnaatayoo jahliga shaksi cayntii laga jahl noqda saxaabada ka mida taasi xadiidka waxba ma yeelayo waa xadiid maqbuulun buu ahaaba marka waxaana bukhaari ba dhacu sheekhiisii xumaydi ka soo naqliyey haddii sanadkor dadkii sugnaa ama hiqaadka ahaa uu ka sugnaado ilaa rajulin min asaxaaba fahuwa xuja weeye rajul saxaabada ka mida uun oo macnaa ninkii la magacaabin xadiidkaasi xujuu noqonaya markaa la mid maaha jahaaladii ade meel kala dhacayay ee kol haddii saxaabi uu yahay oo la garanayo xadiidkaasi waa xadiid maqbuula sanadkaasna waa sanad mutasila ibhaanbahan jiro jahliga saxaabiga cayntiisa laga jahli noqo xadiidka darru ma keenayo waayo de cadaaladiisii baa la og yahay magaciisi iyadoon la garanayn ba cadaaladiisi ay sugnaatay taasi iyadu waa mid markaa wuxuu soo naqlinayaa uu sheekhu soo raacay markaa intaas ku daray imaamu sayrafi la yidhaaho abubakri sayrafi ayaa la yidhaah magaciisa ama maxamed ibnu cabdilaahi baa la idhaha saddex boqol iyo soddonkii hijrada ayuu dhintay waxaana weeye a'imadii shaaficiye waqtigiisii macrifo badanna la u ahaa waxaaba yidhaahaanba bacda shaafici waa waa aclamu khalqillahi bilusul baa culimiga usulka waa dadkii ama waxaabay shaafici dabadi waa ninkii ugu aqoon badnaa khaasatan dadkii waqtigiisii ayuu ahaaba haddaba ninkaas sayrafi la yidhaaho bakri sayrafi la yidhaaho ayaa wuxuu isagu kala tafsiil buu geliyey oo ninkan taabiciga ahe ninkan saxaabiga wax ka soo noqonaya bal inuu caddeeyo samac wax adigu keena oo uu yidhaaha samictu rajula min asaxaaba ama xadaanii rajula min asaxaaba iyo inuu cancano uun la yimaado yidhaha can rajuli min asaxaaba marka hadduu caddeeyo inuu ninkan ka maqlay dee waa qowlkaa maqbuulkaee mutasilka lagu xambaaraya intahaa lanad adigu dee xadiidkaa maqbuulka ayuu noqonayaa laakiin haddii uu can uun wax kaga wariyo oo aanu markaas isagii waxa weeye samaa caddayn ee waxa suurtagalaba waa sida inay udhaxayso oo markaa isaga aanu toos uga maqlin baa suurtagale marka caynkaasa ha la celiyo oo yaan la aqbalin can marka ay tahay min asaxaaba waayo waxaa laga yaabaa ninkan inay waa sida ula dhaxayso oonu isagii toos uga maqlin haddii laakiin samaa caddeeyo ee ha la aqbalo markaa suyuudina wuxuu dooranayaaba tafsiilkiiso waa kan hala doortane waxaana uu yidhiibo markaa qolooyinkii idlaaqay in la aqbalayo guud ahaanna tafsiilkan buu ku xambaaran yahay oo tafsiilkan buu ku xambaaran yaho markaa suyuudi ayaa le hala doorta qowlkan tafsiilku ku sugan yahay waa qowl fiican qolooyinka idlaaqayna wuxuu ku xambaaran yahayba idlaaqoodu aqbalkiisa natan buu ku xambaaran yahay intaa weeye baydka markaa wa rajulun ay wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen rajulun oo xadaanii rajulun min aصaxaabi haddii la idhaha rajulina ay wa qowluhum can rajulin min aصaxaabi asxaabta kamida ha isaguna dee waa mutasil mutasilun ba dhe marka halkaa khabar ba qadaro kaasisna waa mutasil dee maqbuula weeye wa abaa waa diiday asayrafiyu laakiin maxaa dhacay dabcadan maa abaa ma diidin asayrafiyu sayrafi ma diidin muxamin xaalu yahay dee wixii lagu yaqaaninama sayrafinsirku la yimi taas maaha cibaaradii baa maxay noqotay sayrafi isagoo muxanxanama diidinoo waxay markaa hadalkii mafhuumkiisa uu noqonayaaba sayrafi aqbalay mucancan iyo kayr mucancan ba dadka kale si ay diideen arrintuna taa may ahayn maadan baana waxaa la yimi markaa si uu haddana taa isaga uga nabadgalayo maskadiisu taa dhacday nusqaysu taa dhacday ayuu marka horeba warajulun min asaxaabi uu tafsiir kala geliyey oo bayhaqi baa wuxuu ku sii hadiyey wowdii soo dhigtay ficla wazaada albayhaqiyu calaada fii sunani fajacala man rawaahu taabiciyu can rajulin min asaxaabi wuxuu ka dhigayba mursal buu bayhaqi kaba dhigay markaasuu hadalkiiba wadayo markaasuu haddana u qadarayba markii dambe sayrafi soo gaadhay wa faraqa abubakr maxamed ibn cabdillaahi sayrafi min ashaaficiya bayna an yarwihi taabiciyu can saxaabiyi macancan oo hadalkii dee macruufka ku asayra fi ulayi buu markii dambe dib ugu sharxaye laakiin dee isagii baa waxyaalo maadii si uu meesha iyo sayrafi iyo ma abaada ficilkaba ma abaada ayuu faacilkii cid kala siiyeyba sayrafina isagaa ficil usoo qadartay waxaasna waxaa ku kalifeen waa maadan dhacday dabcadiisa taxriifka ahayd ama nusqadiisa dhacday waxa weeya dee sawaabku si aan hadalkan dheerba looga aan loogu baahane uu soo geliyey sayrafina aan ficil kale loogu qadarin oo faacil loo siiyo ma abaana aan faacilkeedii la qadarin oo shaksi kale faacilkeedii aan laga dhigan marka horeba aan la sheegin waa dee in maada bedelkeedii wowi ay taalo intaas weeye warajulu min asaxaabi iyadna mutasil weeye saasoo dhe wa qawluhu rajulu min asaxaabi mutasilun kaasna mutasil weeye maqbuula wa aba uu diiday laakiin asayrafiyu abubakrin asayrafi imaamkaa la yidhaaho waana imaam macruuf ahaa weeye xaggaa usuulkana ku mashhuura kitaabkan risaale shaaficina sharxay waayo kitaabka aad baa loo sharxay walow shuruuxdiisumala wax imaka dee madbuucii aanay asal ahaanba jirin way sharxeenbeen sayrafi waa diiday mucancanan xaalu yahay markaa rajul min asaxaaba sanadkii ku sugan yahay ee cancana ay meeshii jirto ee weli ijtiraha la doorto weeye qowlka halaba doorto weeye waayo markaas eh, rafin oo ninka sidaas way meel hore ayaa waxaa dhacay halkan adigoo cashar markii uu halkan ka hadlayey shalay ka soo hadlayay un mursalka in la aqbalayo shaafici inuu aqbalay oo kale iyo taase inoo jeeday ama in la aqbalayo ta ayaa wuxuu soo naqliyey inay bacdigood markaas ama me qaadigu ka cabiray qaadigii abubakri ayaa isagu shaad noqdo o yidhi asal ahaan xataa meelaha shaafici aqbalayna ma aqbalayo qaadi abubakar buu yihi kan isagoo cibaaradiisu dhib may lahayne eh laakiin sharxan cusub baa waxaa dhacday inuu ku fasiray abubakrin asaylafi inuu yahay ninkaa diiday asal ahaan mursalka kollay taasna sawaab hayne qaadiga dee kutubtaba ama usuulka ha noqoto si ibaadka ibnu subki iyo nukadkan xaafida mustalaxa iyo kutubta kaleba ninka diiday markaa jaamicu markaa isna taxsiin waa qaadi abubakr albaqalani hadiyo goor hadday meelaha isaga ilaaqaana isagay ujeedaan bal dee ninkan qaadinimo way soo naqleen laakiin sheekaas kale ayay ka dhacday abubakr sayrafin halkaa hore kusoo fasiray oo xag hoose qabtay laakiin ma ahayn taas iyada waa abubakr albaqalani wy qolooyinkiina haysan wayta waqadim rafca kalitiصaali min diqati lwaqfi walirsaali waqiila cagsuhu waqiila alaktharu waqiila qadim axfada walashharu calayhi laa yaqbaxu hada minhu fii ahliyati alwasili waladiya fiih halkana wuxuu inoo sheegayaa bal isagoo dee mursalkii inoo dhameeyey haddii xadiidkii xaggiis la khilaafo ruwaaddii ay isku khilaafto oo barhkood ay ku wariyaan xadiidkii mursalnimo kuwo kalena mutasilnimo ama mawsuulnimo ay ku wariyaan ama xadiidkii la khilaafo rafcigiis iyo waqfigiisoo bacdigood baa waxay ku wariyeen xadiidkii marfuuc bay ka dhigeen oo rasuulka ilaahay bay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u kor yeeleen kuwana xadiidkii waxay ka dhigeen mawquuf oo saxaabi bay ku joojiyeen iskhilaafkaas baa dhacay balkaasa dee markaa iskhilaafkaas loo kala horraysiinayo ama xadiidkii kooda la horraysiinayo markay ikhtilaaf sidaasi ama tacarud sidaasi yimaado ayuu inoo sheegayaa imaka oo wuxuu yidhi waqadim horraysi adugu shaqsigan dee muxadidkee cilmigan kuma shuqloonow alrafca rafciga horaysii waa marfuucnimada kal itisaali sa itisaalka oo kale oo sad itisaalkaba u horraysiinaysoo wasliga ah biiqat siqo xaggeed xaal uu ka ahaaday rafcigaas iyo itisaalkaasi lilwaqfi laantu bimacnaa calaa weeye cala alwaqfi waqfigii ka horraysiin walirsaali wa cala alirsaali irsaalkii ka horraysiin oo baydkan wuxuu leeyahay haddii xadiidkii lagu wariyo marfuuc iyo m markaa mawquuf baa lagu wariyey ama waxaa lagu wariyey mursal iyo mutasil taas ama mawsuul baa lagu wariyey ee ruwaad tacadudayna wuu ka dhacay raawi keliya ma hadduu raawi keliya wuu inoo sheegi doonaa laba raawi ama laba raawi cid ka badan baa labadaa mas'alo ama xadiidkii labadaas dariiqo isugu khilaafay markaa waxa uu leeyahay waxaa la horraysiinayaa marfuucnimada haddii xadiidkii marfuuc iyo mawquuf lagu wada wariyo waxaa xukum kaleo la horraysiinayaa marfuuca waxay leeyihiin dee waxaa ku sugan oo ninkan marfuucnimada ku wariyey cilmi ziyaadaha agtiisa ahaaday waxaa shaksiga kale uu kaba aamusay agtiisana aan kuba sugnayn buu isagu ogayo xadiidkii ka ogayo agtiisii kuba sugnaaday waxaana inoo dambaysa haddii aladhaha ziyaadatu inay maqbuulatay walow ay qeyd yeelan doonto horena dee quyuuddeeda aynuu soo maray marka waa nin diqihi wuxuu kordhiyo ninkan kalena kaba aamusay oo wax ziyaado agtiisa kuba sugana weeyaanoo markaa marfuucaa la hordhaysinaya xadiidkii rafci baa loo xukumaya haddii xadiidkii raawi uu ku wariyo mursal uu ka yeelo raawi keliyana uu raawi kalena uu saxaabigii magacaabu mawsuul ka dhigana waa sidan oo kaleo kan mawsuulka ka yeelee saxaabiga magacaabay ayaa addiisa cilmi siyaadii uu kuga sugan yahay kaa kalena uu ka aamusay uun ee wax kaloo jiraa ma jiraan sidaa daraaddeed mawsuulkii baa la xukumkii yeelanayo waxa la horraysiinayaa kii mawsuulka ahaa kaas baa xukunka la siinayaa markaa ujeeddadu ersaalkan iyo waqfigan xadiidka mawsuulka ama marfuuca laguma cilaynayo isagaa tarjiixa leh isagaa markaasoo laguma celaynayo isagaa tarjiixalo xadiidkii waxaa laga dhigay kaa mawsuulka ah saxaabigiisa magacaaban ama kaa marfuuca ee rasuulka gaadhsiisan baydka intaasuu ku sheegay waxaana weeyaan uu dee imaka taa u horraysiiyey waa culimmada intoodii badnayd qowlkoodii iyagu ta ay laba imanayeen weeye oo qowlkoodii may ay kuba tegeen oo ah in la horraysiinayo taas laakiin waa kan aqwaal kala sheegaya waqiila waxaa la yidhi cagsuhu almuctabaru waxa la fiirinayaa cagsuhu qowlkan cagsigii weeye oo waxaa la horraysiinayaa mawquufnimada haddii mawquuf iyo marfuuc meesha khilaafku ahaa ama mursalnimada haddii mursal iyo markaa muttasil uu khilaafku ahaa kaas baa la wa qiila waxaa la yidhi alakharu qudima waxaa la horraysiinayaa alaktharu ka badan oo macnaha kolba ruwaaddu kay u badantaha la eegayaayo haddii inta qolooyinkii badnaa ay ku wariyeen xadiidkii mursalnimo mursalkaa xukumkii yeelanaya haddii aktarku ay ku wariyeen mawsuulnimada mawsuulkaa xukumkii yeelanaya marfuucaya mawquufkana waa sidaas oo kaleo kolba cidday tiradoodu badan tahay ayaa qowlkoodii ama riwaayadoodii la raajax yeelayaa la horraysiinayaayo taas baa la horraysiina waa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi qadim horraysii axfadankii xifdiga badnaa alaxfado dheh waa dee tawiintu waa dee sarfiwasanka axfadan ay alaxfadaka isagu xifdiga badan baa la horraysiinayaa oo waa maxay tana haddii dee ruwaadii ay isku khilaafaan xadiidka wasligii iyo irsaalkii ama rafcigii iyo waqfigii ay isku khilaafaan kolba jaanibka xifdiga iyo itqaanka badan le ayuunbaa la horraysiino haddii ka isagu irsaalka ku wariyey uu ka xifdi badan yahay kii isagu wasliyey irsaalkaa la horraysiinaya haddii kii wasliyey uu ka xifdi badan yahay kii irsaaliyeyna wasligaa la horraysiinayaa rafcigii waqfigana saasoo kale oo kan waqfiyey hadduu ka xifdi badan yahay kan rafciyey waqfigaa la horraysiinaya haddii kan rafciyey uu ka xifdi badan yahay kan waqfiyeyna rafcigaa la horraysiinaya ba weeye bal markaa waxa weeye dee qowlka hore ayuu ka imika isagu ay doortaan intooda badan ay la yimaadaanate laakiin waxaana iskaba jirta kollay siyatu siqadna waan u tegi doonaa waxaanan dee horena u soo aragnay xadiidkii saxiixa ama xasanka ahaa inay u shardiyeen inaanu shaaddoobin cadabu shuduud ay shardiyeen shuduudkiina waxay ku fasireen ninkii siqada ahaa oo ku khilaafo ku isagii dee markaa ka raajaxsan oo ka awlaysan oo ama katratu cadad uga awlaysan ama ziyaatu dabdi uga awlaysanna kuba khilaafo markaa dee tanaafi kaba dhexeeyo waxaana dee halkaa saxiixa ay shardiyeen ama xasanka taas meesha jirtay in dee ay macnaheedu uu ahaa uun xadiidkii markaas haddii dee shuduudba uu ku sugan yahay inaan la aqbalahayn oo taasi ay kaba dhignayd kolba kan isagu awlaysan ama mudan ee ama ziyaadatu cadad ama dee kasratu cadad ku mudan ama ziyaadatu dabdi iyo xifdi markaa kuba mudan in riwaayadiisa la raajax yeelo oo ama irsaal ha ahaato ama wasli ha ahaato ha ahaato markaa rafci ama waqfi taas masalada taasay ku tegeen halkan iyo meesha siyaa tasdiqaadna ee wax ka duwan bay ku tegeenoo taa hore kaba duwan oo ah in asal ahaan iyadoon kasratu cadad la eegin ziyaadatu dabdina la eegin la eegayo un xaggan ziyaadada kalee jirta oo aan istiqaad ziyaadadii la odhanayo rafcigii ama waqfigii mee rafcigii ama wasligii la raajax yeelayo marka qowlkaa hore horraysiiyana waqadima rafca alitisaalla ah. macnaheedu waxaa xataa dadka iyagu markaa xadiidkan mawquufka kaba dhigay ha tiro badnaadeen haba xifdi badnaadeene kabaasiyaatu cilmaagtiisa uu ku sugaya rafcigiisaa la horraysiiyo haddii markaa dadka iyagu markaa irsaalka ama xadiidkii mursalka ka dhigay tiradoodu ay badan tahay ama xifdigoodu siyaadaba yahayna kan kale ziyaadto cilmigu agtiisa uu ku sugan yahay mawsuulnimada hala horraysiiyo taasna waxay caaridaysaa ama tanaafi marka ay anfiyaysaaba masaladii hore oo ama dee intaa shardigaa hore laga saaro meesha iyo in dee shardigii hore un laguba wada socdo hadiyo goor tarjiixun loo baahdo markaa taas dee labada mid un bay noqonaysaa ziyaadto tiqaadna halkaas waan arki doonaa aqwaashay markaa soo arooriyaan waxaa jirta marka la eego culimadii xadiidkana saxaaf ibnu dee markaa sharaxee nuqbo kusoo taxqiijiyey xaafid alcalaa iyo ibnu rajabsna sharaxiisa cilalka iyo aimadaasna ay taxqiijiyaan daabit caam ahaaneed ma laha markay siyaatu siqaad baabkeed ma joogto macnaa xukun kulliya oo had iyo goor loo tiiriyo o la yidhaha aqbal ama aqbal la-aan waxa weeyaan jisiye kastaba gooni ahaan bay ula mucaamaloodaan marka kolba janib bay raajax yeelaan kolba janib bay raajax yeelaanoo arrintooda iyagu waa tarjiix baabkii uun oo marka waxa weeyaan dee markaa qowlka muctamadka qowlkaa horena aan dee marka ama aan ka hor imanaynayno halkii saxiix iyo xasankii ku soo marray inaan dee gees la idlaaqin ee eh, markaa tarjiix loo kaco kolba jaanibka isagu rujxaan leh ama ziyatu cadad rujxaan ku leh ama ziyatu markaa dee katratu cadad ama ziyatu dabdi rujxaan ku leh in markaa jaanibkiisa la raajax yeelo kolley tarjiix haddii aanay dee ziyaadadu munaafiye ahayn adigu aanay ahayn mid aan anfiyeyn markay munaafiyatay ziyaadood ee markaan isanfi ahayn iyada dhib malood ee ziyadatu iqa oo maqbuulaha laba yidhaaho wey waqadi markaas waqadim horraysiye siye arrafca rafciga horraysiya adugu weeye kal itisaali sida itisaalkao kale saad u horraysiyaysa itisaalka wa kamaa tuqadimu litisaal min iqatin iqa xaggii xaal uu ka ahaaday rafcigaasi ama itisaalkaasi lilwaqfi cala alwaqfi ka horraysiye walarsaali cala alirsaali ka horraysiye kaasna waa kii agtarkoodu ay ku tegeen waqiila waxaa la yidhi cagsu almuctabaru ka la firinaya cagsigiio waxa markaa kaa cagsigii weeye qowlka cagsigiio waqfigaa la horraysiinayaa ama irsaalka wa qiila waxaa la yidhi alaktharu ee qudima waxaa la horraysiinaya alagtharuka tirada badan oo kolba jaanibka cadadkoodu badan yahay ayuunbaa say warinayeen la horraysiinayaa waqiila waxaa la yidhi qadim horraysii axfadanka xifdiga badan oo macnaa waxaa la horraysiinayaa kolba halka ziyaadku dabdi iyo xifdi uu jiro marka ama dhinacaasu baa riwaayadiisa la horraysiinayaabaa la yidhi marka wuxu uhi walasharu qowlka shuhrada badan calayhi binaan ay binaan calayhi bina'an cala alqowl araabic weeye markan qowlkan afraad kuba binaynaan ku soconno idaa jaraynaa calayhi oo kan axmedka in la horraysiiyo qowlkooda shuhrada badani waxa weeye laa yaqdaxu ma qoomayo oo haadaa kan waa taqdiimkan la horraysiiyey kii axmedkaa riwaayadiisa oo markaa waxa weeyaan waa taqdiimkan waa waqfigan oo minhu min alaxfadi kii axfadkaa xaggiisa ka ahaaday fii ahliyati alwaasili kii waasilka ahaa ahliyadiisii ma qomayo fiidanna waxaan ugu socday waa sida dee kuwa kale ku socona aad u daahira iyo fii marka dambey imanaysaabee bal isagu dee hadalka kuba sharxayano dee fii uma fii ahliyati alwaasili cibaarad sidaas ayuunbu xagga hoosena kuba sugana fi ahliyatin waa silkii waa silka ahliyadiisii ma dhaawacayso iyo waladii xadiidkii yafii ay yafii biisnaadihi way isnaadkiisii uu taam yeelay isagoo musnada uu wariyey ma dhaawacayso abaydkana wuxuu imika inoogu sheegayaa bal haddii la horraysiiyaba kii axfadka ahaa ninkii axfadkaana xadiidkii mursal uu ku irsaal uu ku wariyuu mursal ka yeelay ama uu mawquufba ka dhigay ee nin baa jiro kaloo isna oo xadiidkii markaa mutasil ka dhigay kau isagu mursalka ka dhigay ama marfuuc kaba dhigay kan uu isagu mawquufka kaba dhigay marka xadiidkan dee haddii kan la horraysiye xadiidkan horta lama aqbalayo waa xadiid la celiyey oo markaa dee tan baa cillo u noqonaysa irsaalkan baa lagu cilaynayaa ama waqfigan baa lagu cilaynaya xadiidka naftiisii horta lama aqbalayo eh, laakiin kolodu dee ninku nin cadaala usugnaatay ahaa ama riwaaye u ehel ahaa lama odhanayo kol xadiidkan maanta dee xadiidkiisii laba aqbali waayey oo dadkan ka ahfadsan ee ku khilaafay daraaddeed loo celiyey isagii waa nin marka aan xifdiba lahayn oon markaa u ehel ahaynna riwaayo oo markaa riwaayadiisii halaaba yaan la aqbalin oo isagii baa markaa la jaraaxaynayaa shaksi majruuxa noqonaya taa horta lama odhanayo xadiidkan maanta waa la celinayaa laakiin axaadiistii kale dee aanay mucaarada iyo mukhaalafa gelin eu isagu warinayo sanadkoodii taam yeeluu mwasliyeyna tan cillo loogama dhigayo lama celinayo axaadiidta xadiidkan waa la celinaya laakiin axaadiistiisii kale wasliyey waladii fi kaas buuga jeeda axaadiistii kale iyagoo musnadan wariyey iyo isagii naftiisii midna jaraaxatani kuma ahaa riwaayadanun baa la celinayaayo dee tarjiix daraaddeed baa loo celiyey tan baana cilla ay u noqotaye haddaanay waxaani wax ku badan ahayn oo had iyo goor dadka xufaada uun ku khilaafo markaa dee dabdiba ma laha oo iyada waa taa aynu dee marka shaksiga ay eegayaanba xifdigiisa waxay ku eegaan ay u hubsadaanba dadkaa xufaada markuu wax la wanaagsa bal inuu waafaqayo inuu khilaafayo mukhaalafadu hadday badnaato nin aan dabd lahayn weeyo markaa guud ahaan waa la celinaya ee kol haddaan mukhaalafo badani aanay jirin ee xadiidkan iyo dee ama wax mid iyo laba iyo saddexaan kaba badnayn xifaaddii uu kuba khilaafay oo waa dee mukhaalafo naadira oo markaa sidaa daraaddeed loo celiyey markaa loo helo isagiina shaqsi majruuxa ma noqonayo oo laguma jaraaxaynayo xadiidkii kale uu markaa isagoo musnado wariyeyna xadiid markaa la daciifinayo maaha kanin baa la daciifiyey intaas buu markaa inoogu sheegaya asharna uu ka cabire dee muqaabilul ashar baa jiro hadduu imika nin dee raggii xufaad ahaa waxay iyagu irsaaliyeen markaa uu wariyo ama waxay marka uu mawsuulnimo ka dhigo ama waxay iyagu waqfiyeen marfuucnimo ka dhigo ayay bacdigood yidhaaheenba waxa weeyaan irsaalkan u iyagu xersaaliyeen ama ay waqfiyeen waxaanuu isagu waslinaya ama rafcinayo ayaa isaga ahliyadiisii iyo xadiidkiisii kale axaadiistiisii kale guud ahaan ee uu isnaadinayayba qoomaysoo dhaawacaysoo markaa jaraaxaynaysa ayay ka dhigeen laakiin kol haddaanay mukhaalafadaasi badnaan xadiidkiisanun baa laga tegayaa ee isagina shaksi majruuxa ma aha oo la idhaaho lagu daciifiya arrintaas xadiidkii kaluu sanadkiisa dhambeeyeyna lama odhanayo waa kii xadiidkii caynkaasaaba laga tegaye ha laga taga la odhan maayo tan buu beydkii noogu sheegay marka wuxuu uhi walashharu macnaha qowlka shuhrada badan muqaabil baa jira ee qowlka shuhrada badan calayhi waa in mashaynaa camadee calayhi bina'an calaa qowl raabic waa markaan dee ku binaynaba masaladii qowlkan afraadi ee ah, qadim axfadan ah, ah, aan ku binayno agtarkuna kulli kamaba dheere isne laa yaqdaxu ma qoomayo oo ma dhaawacayo oo haada waa irsaalkan dee markaa waxa weeyaan irsaalkan imaka ama waqfiganba minhu min alaxfadi ninkii axfadkaa xaggiisa ka ahaaday fii ahliyati lwaasili kii waasilkaaya xadiidka wasliyey ahliyadiisii uu u helo ahaa riwaayo taas ma dhaawacayo waladii xadiidkii yafi ay yafi biisnaadi ama bimusnadi macnaa isnaadkiisa uu taam yeelaye isagoo musnada uu warinayeen kan ahayn axaadiid kale ahaana taasna ma dhaawacayo ee waa xadiidkiisii kalena waa la aqbalayaa isagiina raawi majruuxa ma noqonayo muqaabilulmarkaa asharna waa ka aan sheegnay wey wain yakun min waaxidin tacaarada faxkum lahu fi lmurtadaa bima madaabun taasi waxay ahayd marka khilaafkani uu dhaco da tacaduday xaggoodu kaba dhaco haddii imika nin keliya uu khilaafka ka dhacayoo xadiidkii buu marna mursal ka dhigay marna mawsuul buu ka dhigay ama xadiidkii uu marna marfuuc kaba dhigay marna mawquf kaba dhigo isagaa labada siyoodba ku wariyey waa nin keliya wax labadaba ku wariyey kaa wax laga yeelayo beydkan buu ku sheegayaa wuxuu dhi wain yakun hadduu yahay <clears throat> oo uu ahaado oo markaa waxa weeyaan uu yahayba dee xadiidkan imika irsaalkan iyo wasligan rafcigan iyo waqfigani min waaxidin mid keliya xaggii wey wain yakun hadduu yahay markaa irsaalkan iyo dee markaa wasligan ama waxa weeyaan rafcigan iyo waqfigan tacaaradaa kuwa tacaaruday min waaxidin shaksi keliya xaggii iyagoo ka soo fulaya wey oo haddii labadaasi ay iska hor yimaadaan iyagoo shaksi keliyaba oo xaggii ka soo fulay faxkum xukum lahu kaa xadiidkaa waxaad u xukumtaa oo dee markaa shaksiga ama dee shaksigan dee keliya sidan wax ku wariya tacaarudka xaggiisa u kaba dhacay fi lmurtadaa waa qowlka laga raaliyay iyagu ay usuuliyiintu saxiix yeeleen ama raajixa bima mada waxaa imaka tegey in halkan kusoo maray u xukum weeye oo haddii dee aanu eegno beydkii ugu horreeyey eegno wasrigan baa laga dhigayaa ziyaado markaa aandi ama rafcigan baa ziyaado laga dhigayaa waxaa loo xukumaya xadiidkii marfuucnimo ama mawsuulnima loo xukumaya waa haddii aan beydka intiisii dee qaybtii hore siay ku xukumeen intooda badan ay ku tegeen aan eegno marka waxaa kaloo dee aqoonshii baa in la eego marka imaka axfad ma jiro waa nin keliya oo waqadim axfadantii ma jirtee xaggii aktarnimadii in la eego bal ka isaga inta badan uu wariyo oo hadduu inta badan xadiidkii mursalnimo ku wariyo marnoona mawsuulnimo ku wariyo mursalkaa laga dhigaya oo taas baa la horraysin hadduu xadiidkii dee inta badan marfuucnimo ku warinayo waqtiyada qaarkoodna uu waqfinayana marfuucnimada ayaa la horraysiinayaa oo markaa waxaa la eegayaa bal wuxuu inta badan la yimaado oo haddii uu markaa war irsaalka ama waqfiga ay u badan tahay xagga riwaayo wixii uu marar kale kaaba dhacay taa ka duwan iyada waxay weeyaan ictibaar lama siinaya kan baa la raajax yeelaya oo haddii dee jaanibka kale uu yahay ka u badanna jaanibka kale un baa la raajax yeelaya marka waxa weeyaan untan imaka aan soo maray ayaa looga xukumayaayo ama waxaa la eegayaaba dee inuu isagu waxa weeye bal sida uu markaa uu badan yahay haddaan kuwa dambe eegn haddaan baydka int kii hore dee xukumkii hore egnay u badnaayeenna waxay noqonaysaa un jaanibkan ziyaadadu ku sugan tahay la raajax yeelo adugu bal markaa waxa weeyaan taas bay noqon haddii dee wixii marmar wax ka dhacay dhacayo isagoo xadiidkii muusulnimo ku wariyay marmar uu iska eersaaliyo waxaaba dhici karta ikhtisaar daraaddeed inuu markaa iyo isagoon riwaayo u jeedin ama fatwiya waxyaalaha xadiidkan uu soo qaatay inuu taa la yimaadaa way dhici kartaa marka waxaa la raajax yeelayaaba wasrigii sadee hadday tan kala badan tahay dee waxaa la raajax yeelayaa uun janibkaa uu badan yahay baa taawe wain yakun hadduu ahaado waxaan imanka madkuurkaasi tacaarada ama dee irsaalka iyo dee didkii rafciga iyo didkii tacaaradaa kuwa iscaarido iska hor yimi min waaxidin shaksi xaggi keliya xaggiiya oo kaba ahaaday faxkum xukum adigu lahu kaa waxaad u xukumtaa filmurtadaa qowlka laga raali yahay iyadoo dee laguma sa waa qowlka raajixa imaam adaa tegay inuu xukum aynu soo marnay almucallaqu mucallaqaybu halkan ku sheegayaa oo bal markaa waa xukunkiisii guud ahaan sacuudina meel gooni uu ku soo arooriyey ee ibnu salaax iyo taqriibka nawowi iyo dee kitaabkaas imewaasa lahayn marna wuxuu sheegay tacriifkiisii meel meelna wuxuu ku sheegay xukunkiisu halka saxiixa dhexdii isaga ciraaqi wuu isu geeyey labadoodii oo saxiixa dhexdii wuu isugu geeyey suuli laakiin gooni buu usoo saaro oo tartiib ama dee si kaaha uslub ka yar wada fiican guudaan usluubkoodii oo meel gooniya ayuu kuma soo saaro waa ka halkan imika dhammaan axkaamtiisii iyo tacriifkiisiiba wada keenay almucallaqu maa xadiidkii awalu lisnaadi isnaad bilowgii oo minhu xaggiisa ka aday yudlaqu la gooyo walow ilaa aakhiri walow kaana alxadfu gooyntaasi haba ahaatay ilaa aakhiri ilaa xadiidka sanadka aakhirkiisiibe mucallaqun mucallaq weeye waa tacriifkiisii oo waxaa markaa mucallaq la ydhaah xadiidka sanadkiisa intiisa hore wax ka mida la gooyey taas baa horta mucallaq la ydhaah marka hadduu ninkii musanifkaa sida bukhaari oo kale sheekhiisii gooyu sheekhiisa sheekhiisi xadiidkii ka soo waa mucallaq shaksi keliya gooy hadduu dee sheekhiisi ninkii u sheekhaan gooyeyna oo sanadka intiisii kale ay joogaanna waa mucallaq haddii dee sanadkiiba la wada gooyo oo rasuulku un salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii lasoo naqliyo oo uu yidhaaho ninkaa musanifkii qaala rasuulu rasuulullahi sala allahu calayh wasalam iyadna waa mucallaq hadduu saxaabigii un sadee meelaba aan bukhaari kusoo marray wa qaalat caaishatu kaana llahi sala allahu calay wasalam yadkuru llaha calaa kulli axyaani markaa taasna waa mucallaqo adigu waa xadiidka markay saqadkan ama qadcigani uu ku horta ka bilaabmayo sanadka bilowgiisa sanadkana bilow iyo dhammaad buu leeyaho halkan musanifiinta soo xigtay xagga naba soo xigaysaa kaasne mashaayikhtaas ikaa musanifiinta ay ku sugan yihiinna waa sanadka bilowgiisa darafta saxaabigu ku sugan yahayna waa sanadka aakhirkiisii haddaba xadiidkaa sanadka bilowgiisii wax laga gooyo ilaa aakhirkiisa lagooyintaasi ha sharfide kaa mucallaq baa la yidhaha kaasi waa tacriifkii mucallaqa oo maa xadiidkii awalulisnaadi isnaad bilowgii oo minhu isaga ka ahaaday xaggii yudlaqu la gooyo yudlaqu macnaa yuxdaf weeyaan walow ilaa akhirih walow kaana aliطlaaqu ama xadfigaasi ilaa akhirihi ilaa sanadka dhammaadkiisaba ha aadee mucallaqu mucallaq weeye marka wuxuu uhi sheekhu wafi صaxiixi da kaiiru faladii ataa bihi bisiiqati اljasmi khudi sixatahu can ilmudaafi canhu wagayrahu dacif walaa tuhinhu wafi صaxiixi wadaakan oo mucallaqii fi صaxiixi kitaabka صaxiixa bukhaari ka soo qaad muslim kuma badnee waa kitaabkaas saxiixa kaiirunku ku badan weeye aad buu mucallaqaadkiisu badan yihiin oo kunba way ka sarreeyaan wuxuu meelo kale ku xidhiidhiyayo waxaanu xidhiidhin bawe faladiikii waladiina waa nusqa une faladiikii ataa uu la yimi bihi isaga bisiiqati ljasmi waa siiqo go-an uu kula yimi khudii qaado sixatahu sixadiisa can ilmudaafi canhu leeyihi bisiiqat ljasmi khudii qaado sixatahu sixadiisa can ilmudaafi canhu waxaan iga raacinaya kolleyda beritaan joojinayna casharka inta aan dhaman sixatahu can ilmudaafi macnaa sixadiisa u ka sugnaaday can ilmudaafi kii loo nisbaynayey canhu xanta dambe waa bimacnaa ilaahay ilahi isagaa xaggiisa loo nisbaynayey sixadiisa u ka sugnaaday qaado wagayrahu kaa aanu siiqatuljasmi kula imanna daciif bal daciifiyo walaa tuhinu laakiin aada hausii daciifinna kitaab saxiix lagu magacaabo kusoo sheegay marka inuu iskuwa leeyahay ayay tani tilmaamaysaaye aada hausii daciifina laakiin daciifin waxaan filayaa mucallaqa waxaan kaga noqnoqonaa ma jiro dee ilaa darqanigii baan soo hayno oo welibaan si aan dee aadna uga soo yar hadwayna gaar ahaanna ugu joogsanaynayba marka waxaana imanka ay tahay dee imanka xukum caam ahaaneed buu sheegay bukhaari waxaa ku sugan in la eego inu usluubka wax ku warinayo hadduu siiqa go-an ku wariyo sida dee qaala rasuulullahi sala allahu alayh wasalam isagoo yidhaah ama qaala fulan isagoo yidhaah ama dakara fulan iyo waxyaalo saasa taasi waa saxiix laakiin wuxuu ku qayday inuu kolba kan loo idaafaynayo ka sugnaaday oo haddii imanka sanadkii intuu wadagooye yidhaah qaala rasuulullahi sala allahu alayh wasalam macnaa taasi waa xukumu xukumaya inuu rasuulka ilaahay ka sugan yahay hadduu iminka saxaabigu yidhaha sida qaalat caaishatu kaana yadkuru laha calaa kulli axyaani oo bukhaari kuma suganna dee waa caaisho inuu kalaamkani ka sugan yahay isagoo sugay weeye markaa kol hadduu caaisho ka sugnaadaya rasuulkii waa ka sugan yahay laakiin hadduu sanadka dhexdiisii uun ayuu markaa ayuu gooyey hadduu sanadkii qayb ka mid ah oo sanadkiibaa qayb ka midii joogaan kan kolba horta loo tiirinayo ee sanadkan qayb wixii ka hadhayna uu kaba bilaabmayo inuu ka sugnaaday ayuu xukumaya laakiin wixii kale ee cidee joogtae ka hadhsan sanadkii dee in la hubsadaa meesha imanayso bal in dee sharaa'iddii saxiixa ama shuruuddii laga helayo itisaalkii iyo waxyaalahaas iyo in kale kolkolba intaa dambe inqidaac gala oo markaa waxa weeyaanu kolba ciddan uu isagu u tiiriyey ee uu markaa sanadkiina kaba hadhsan inuu horta wax ka sugan yahay ayuu xukumu xukumayay tay amaa wixii isaga intaa shadkiga uu u tiiriyo waxa ka sarreeya iyada waa la hubsamayaaba wey marka adugu xaasilku wuxuu noqonaya axaadiidii siiqatuljasmi ku wariyay waa axaadiidu saxiixa khaas markaas ayay noqon adugu taasna horaan usoo caddaynay axaadiidaas dee kuwa saxiixana inay yeelanayaan oo shardigiisa gaadhsiisan oo badan kuwa saxiixa laakiin cinda kayrihim ku saxiixa ee laakiin shardigiisa aan gaadhsiisnayn yeelanayaan kuwa xasan inay yeelanayaan daciif laakiin aan dacfigiisu ka imanayo xagga inqidaac yaroo sanadkiisa ku sugan iyo sameelasa kaan kusoo marrayba dee xadiisa markaa daawus iyo mucaad daawus iyo mucaadna ismay soo gaadhinay itminu bikhamiisin waa labays inuu kaasna yeelanayo dacfigiisu munjabir yahay noocan ee bal markaa taa weeye oo xataa daciif uu yeelan karo kan isagu siiqatu jasm qaybtan labaadna wuxuu idhi ha daciifiye iyada taasna idlaaqa inaanay lahayn baan soo ogaanayo waxa weeyaan dee hore ayaan uga soo hadalnay xaafid xajarna muqadimadiisa fatxulbaari iyo kitaabkiisa taqliiqu tacliiq laydhaan iyana dadkiisoo meesha kagaba basisan iyaga iyo aad buu uga hadlaa kollay qolooyinka kale ka dambeeya sida suyuudiya ayma kaloo soo talkhiisiyaana waa talkhiiskii xaafid ama taxriirkiisibay umuuraasi tahay marka waxa aan siiqatu jasmi aanu ku warina siiqatu tamrida yurwaayo yudkaruiyo horta kuma sugnaa xukm la xukmay inuu ciddan ka sugnaaday iyada kuma sugnaa waa tan siiqatu tamrid lagu wariyey ee laakiin kolkol waa axaadiis isagu meelo kaleba uu ku wasliyey ayuu siiqadaa tamriidka ku wariyey markuu macno ku wariyo oo iyagu saxiixo kitaabkiisaba ku sugan oo uu ku wariyo wixii lakiin taasi waa naadir axaadiis markaa aimo kale agtooda saxiix ku sida saxiixa muslim iyo siqatu tamriidu ku wariyey oo isaga ikhtilaaf sanadka ku sugan daraaddeed ama rijaashoo qaarkood aanay dee markaa raggiisii ahayn daraaddeed uu u tacliiqiyeyna way jirtaa kuwa markaa xasanina way jiraan oo uu tacliiqiyey kuwa daciifoo isna dacfigiisu aanu badnayn ama camalku uu kuba sugan yahayna way jiraan daciif aan kabahayn aada u daciifa oo laakiin uu caddeeyo ka aamusinna siqada waa ku wariyaayo adigu bal axaadiista markaa tamriid siqata tamriid lagu warinayaana iyadna maha guudaan inay wada daciif tahay ee axaadiis badanoo maqbuula ayaa taasna laga helaya ee laakiin waxaan ku sugnayn in xukum la xukumayo sixada inuu shaksiga kaba sugnaaday wey وفي الصحيح وذاkنi كثير ku badan weeye في الصحيiح فالذي kii أtىa bه uu la yimi بصيغة الجسم kula yimi بخاaري خud qaado sixatahu sixadiisa uu ka sugnaaday can ilmudaafi kii loo tiirinayey canhu ay ilayhi loo tiirinayey wakayrahu kaa aan siqatu jasmi aanu ku warin ee siqatu tamriidu ku wariyana daciif daciifi laakiin dhammaantii ma wada ahaa daciifiba horan iyada tan ugu soo wada misaalino xataa aan tirana waxaan usoo wada sheegnay walaa tuhinu adigu laakiin aada hawstii daciifina kitaab saxiix lagu magacaabay ayuu sheegay wamaa cazaa wuxuu tiiriye lisheekhihi sheekhiisa bukhaari biqaalo ugu tiiriyo fa fi laslaxi faxkum xukumo lahu kaa fi lasaxi qowlka sixada badan itisaalan itisaalu xukum oo waa xadiis mutasila un taas buu yihi halkana muxuu sheegaya awqaada qaarkeed baa waxaa dhacda bukhaari inuu yidhaha qaala fulan waa nin sheekhiisii hadduu aan sheekhiisi ahayn qaala yidhaha waa tacliiq laakiin sheekhiisii marka ay tahay a'immada qaarkood taasna tacliiq bay ka dhigeen tacliiq baanay ku magacaabeen laakiin qowlka dee ibnu salaax iyo a'imo kale raajax yeelaan waxa weeye kol hadduu sheekhiisiiba yahay tacliiq maaha laakiin wuxuubaa dee loo baahanayaa cadcadadii unbay la mid tahaye shardigeedii oo ah dee la kulan uu la kulmay inay sugnaato idrisna uu ka nabadgalay bukhaarina mudalis maaha ee koledu markaa sheekhiisiiyo la kulanno uu sugnaaday dee labadii shardi waa la hayaayo itisaal baa loo xukumayaa asaxa muqaabilkiisuna waa inay tacliiqtay taasi bacdigood mucallaq ay taasna ka dhigeen isaguu sheekhiisiiba yahay ninka uu tiri hadalka ibnu salaxna iskhilaafo marna xagga hore saxiixana wuxuu yihi tani maaha dee tacliiq maaha waa qawlkii sheekhiis buu kasoo naqlina tacliiq maaha meelo kalena markuu tacliiqa misaalinaya halkan oo kale ayuu tacliiqa tan kusoo daray oo hadalkiisa xataa isbata daarub uu ku sugan yahay qowlka asaxa wixii uu sheekhiisa kaga soo naqliyaa tacliiq maaha qaala kol hadduu sheekhiisii yahay ee wuxuu baa la eegayaa cancanada inoo dambaysa ee casharka kan ka dambeeya ku imaanaysa shardigeedii in laga helo oo ah dee salaama min atadliis iyo markaa liqaasuu isagu shardi jiray labadina isaga waa laga helaya markaa waxay noqonaysaa xadiis muttasilon wamaa casaa wamaa cazaa wixii uu nisbeeyey lisheekhihi sheekhiisa uu nisbeeyey baqaala bukhaari faxkum xukum fil asaxi qowlkaa saxa lahu kaa itisaal itisaalu xukum marka wuxuu uhi wamaa lahaa qaalo uma sugnaanin lahaad waa qaalo uma sugnaanin ladaa siwaahu bukhaari ciddii ka soo hadhay agtiisa daabidun wax daabido uma sugna oo macnaha bukhaari xiddii aan ahayn oo daabid aan nidhaahno waa daabidkaasoo ama wasli bay keenaysaa ama qaci bay keenaysaa ma jirto fataaratan taaro wasrun wasli weeye oo macnaha wixii qaale lagu soo naqliyey wasli waxa weeyaan mawsuul baa laga dhigayaa bacdigood sida xajaaj ibni moxamed busisi oo kale qaalo wuxuu isticmaalay wixii uu maqlayba wixii uu maqlay wa ukhraa mar kalena saaqidu ay saaqidu maa dakhalat fihi waa wax dhacan dhacsan ama dee go-an wixii ay gashay oo macnaha waxa weeyaan qolooyin kalena qaalo waxay u isticmaalaan wixii aanay maqal saa daraaddeed dee nin kasta in goonihiisa loo eego isticmaalkiisa mooye daabid lagu siinayo la leeyahay qaalo haddaad aragta daabidkaasay leedahay ma jirto waayo qolooyinna wasri bay u isticmaaleen qolooyinna waxay u isticmaaleen wixii aanay maqal bukhaari baa daabidka laakiin uu sheegay wamaa lahaa qaalo uma sugnaanin nadaasi waa bukhaari ciddii ka soo hadhay agtiisa daabidun daabid uguma sugnaanin ama mawsuulnimaa ama qadciba ah fataaratan taaro wasrun ay macnaha istacmaluuha fi lwasri bacdigood waxay u isticmaaleen wasri wixii mawsuulka ah waukraa taaro kalena saaqidu ay saaqidu maa dakhalat fiihi wey waxaan ay gashay ama dakhalat calayhi oo wax dhacsan oo ujeedadu sanadkiisii aanu xidhiidhsanayn wallah subxana wa taala ala alam aclam سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبارك علينا المعنعن هذا مبحثه معنعنكي iyo wixii soo raacaya mu'anankiya ayaa mabxadkiisii kan yahay ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن ومدلسا وقيل لا وقيل أن نقدع وأما عن صلة معنعنku waa kan inoo ta adugu waxa weeyaan me waa adugu de marka xadiidkaas nama asnaadkiisa un ay gasho kelimadan can bayna rijaali lisnaad cani ay u dhaxayso ama can wixii lagu warinayo ee can fulan can fulan bay mucancan ku magacaabaan marka bal xukumna gaar ahaaneedna awqaadda qaarkeed buu yeeshaa ama shuruudo gaar ahaaneed baa loo shardiyaa si sanadkaa sanad mutasila loogu xambaaro sibuu markaa ka hadlayaa wuxuu hi waman ruuxii rawaa wariya xadiisba wariya de can can ku wariya wa anna anna ku wariyo oo waxaa boor yidhaa dee fulaanun can fulaan isagoo xadaanii iyo akhbaranii iyo samictu aan odhan ama waxaa buu yidhi badee xadaanaa fulaanun ana fulaanan qaala kada taas baa buu yidhi oo markaa siiqooyinkaa kale dee samaaca ku cad lamu iman faxkum adigu xukum adigun muxadidka ama daalibka xadiidka sanadka arkaya waxaad ku xukumtaa xadiidka waa dee markaa faxkum calaa xadiidihi xadiidkiisi waxaad ku xukumtaa biwaslihi wasligiisa inuu xadiid mawsuula yahay ama mudtasila yahay kaa ku xukum in iliqaau yuclami in yuclam haddii la ogaado alliqaau la kulan la kulanoo mucancankan canta isagoo isticmaalaya can wax ku warinaya si uu markaa mucancanu canta wax kaga warinayo la kulanu la kulmay haddii la ogaado oo yuclami yuclam dan dambe midaadu ay fasiraysaa dee alliqaawna faacilo haysanayasi calaa xaddi qowlihi tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka oo marka in yuclam haddii la ogaado alliqaaw la kulan yuclam la ogaado wey walam yakun aanu ahaanina shaksigan mucancinkee adigu isticmaalaya canfu mudallisan mudallis aanu ahayn taas wey marka waxa uu inoo sheegayaa halkan xadiidkaa sanadkiisu cantu ay kuba sugan tahay cinda jumhuuri اlmuxadisiin wاlfuqahaa walusuuliyiin inuu xadiid horta mutasila ama sanadkaasi sanad mutasila yahay ee laakiin si itisaal loogu xambaaro inay lafdigani sariix kuma aha inqidaacna waa ixtimaalayaaye laba shardi inay u shardiyeen un culimmadu shardiga koowaad waxa weeye kan canta isticmaalaya maanta mucancankaa ismu faacil baan aqrinaynaa iyo kan uu canta wax kaga warinaya mucancanuu canhu waayo aan ama xadiidkan uu ka warinayo kulan ay kulmeen horta waa inay sugnaato macnaa walow marun ha noqotee inay is arkeen ay isu soo gaadheen ay kulmeen waa inay noo sugnaato taasi waa shardi shardigaasna kollay dee muslimo shardiyaas ee noo dambaysa ama aan horena usoo ogaanay markaa shardiga labaadna waxa weeye kan mucancinkii waa inaanu mudallis ahayn oo tadliis nin lagu yaqaano ahayn marka haddii labadaa shardi mid la waayo sanadkaa ittisaal looma xukminayo ama xadiidkii xadiid mutasila lagama dhigayo oo haddii uu ninkan uu mudallis yahay can ama wax lamida isticmaalo dee waxani sariix kumay ahayn markaa samaac kumay ahaynoo isagina tajliis baaba lagu yaqaanee waxaanu ruuxaanu wax ka maqan inuu xu ciddii wax ka maqlayna ridabo marka horta cancanatulmudelisiyada itisaal laguma xambaarayo haddii la kulan markaa aanu sugnaan oo ujeeddadu labadin xataa isba soo gaadheena kulan ay kulmeen marna aanay noo sugnaano dariiq min aduruq aan lagu hayn iyagoo waqti uun kulmayna markaasna irsaalku wuu iskaga badan yahay ruwaadda dad badan ay la mucaasaroodeen oo waxaanay ka maqlin ay isaga isnaadiyaan waa jiraanoo taasna iyada irtisaal laguma xambaarayo laakiin labadaa shardi haddii la helo markaa wuxuu noqonayaa xadiidkaasi xadiid mutasila cantina wuxun bay ka dhiganaanaysaa markaa samaac bay ka dhignaanaysaa weeye walow dee aanay sariix ku ahayne ixtimaalkeedu uu ku sugnaa taas buu markaa inoo sheego wuxuu uhi waman ruuxii rawaa wariya bican can wax ku wariya iyo wna wabianna wey anna wax ku wariyaan faxkum xukum calaa xadiidi weya xadiidkiisa wacanta uu isticmaalay ama uu ku wariyay ama anna waxaad uxukumtaa biwasli wasligiis inuu macnaa mawsuuliyo ama mutasiliyo uxukum in yuclam haddii la ogaadaa liqaau lakulan yuclam wey haddii lakulan uu la kulmay kan uu wacanta wax kaga warinayo la ogaado wey walam yakun aanu ahaynna waa shardigii labaadee mudalisan mudelis aanu ahayn marka wuxuu uhi waqiila waxaa la yidhi laa ay laa yuxkamu biitisaali xadiidka sanadkiisii can ama ana ay ku sugan tahay itisaalkiisa lama xukumayo ee wuxun buu noqonayaa mid munqadica ilaa itisaalkiisu caddaado waayo dee cibaaraadkani sariix kuma aha samaac ama itisaal ixtimaal inqidaac baa ku sugan marka kol haddii aanay sariix ku ahayn looma xukumayo itisaale waxaa loo baahan yahay markaa ninkii canta isticmaalay dariiq labaad aan helo halkaa canta bedelkeedii uu samictu ama xadasanii yidhi dariiq labaad in loo helo oo sidee xukumkii mudaliskuun bay halkan ay siiyeen waqiila lawe waqiila waxaa la yidhi eeqadacgo anna anago oo macnaa waxaad u xukumtaa anna haddii xadiidka sanadkiisa ay ku sugantahay inqidaacu xukum wa amaa can amaa iyada lafdiga can silan weeye aliftu tiinun tawkiidkii mukhafifada ka soo bedelantay weeyo silan adigu xidhiidhi hootanna waa qowl kaloo saddexaadoo labadii la kala qaadayo oo annana laga dhigayo in inqidaac uu jiro oo aan iyada loo xukumayn itisaal amaa can mar haddii labadaa shardiye hore la helo laga dhigayo inay mutasil sanadkaasi aduu markaa antii halkii hore raacayo inliqaa iyo culami wey eh, laakiin annadiiba ay ka soo reebeen oy leeyihiin qowlkan ama markaa imaam axmed iyo bardijiya baa laga soo naqliyey aduu kollayna waxa weeyaan dee aduu waa meelo qaarkood dee annada ama suurooyin qaarkood dee shaksiga anta isticmaaleen qisada u joogan baa laga yaabaa inaysa iyaga xukunkoodaasi ahaayo kollay dee suurooyinkaa way guud ahaan inay xambaaraan baa laga yaaba inqidaace adigu waa annana ha lagu xambaaro qadci uun asal ahaan oo iyada inqidaacun ha laga dhiga sanadkaas inuu kuba sugan yahay ama scan iyada ha loo xukumo itisaal iyadoo labadii shardi hore un la eegayo taasan waqiila waxaa la yidhi anna annaqdac oo markaa iqdac go anna anna iminka laftigeedun baa loo jeedaa markaa mafcuulkii iqdac weeye oo lafdigan anna iqdac good goodna waxa weeyaan ku xukum inuu sanadkaas anna ay ku sugantay sanad munqadica yahay wa ama can iyadna lafdigaan baa loo jeedaa lafdigan can markay sanadkii gasho ee markaas siiqadaas dee uu isticmaalaadka shakh raawigii silan xidhiidhi macnaa waxaad xukumtaa kaasna inuu sanad mawsuula yahay ama muttasila yahay labadaa shardi haddii la helo wey ومسلم يشرب تعاصرا فقد وبعضهم ضل صحاaبة sharad wey ومسلم مسلم yshridu wuxuu shardeeyaa tacaasuran tacaasur yashridu dee waa san wasanka ayaa laakiin keenaya sukuun kal hadii la sukuumiyano dadi taa dambaba in la iskaga idqaamo wasankaa keenaya un marka yashridu wuxuu ula xataa dee iyadoon iminka malaa nasriba ay surooyinka caynkani aanay dee wax daruura un keentay ahayna daruura la-aan ba iska banaanaan lahayn habsan wa muslimun muslim yashridu wuxuu shardiyayaa tacaasuran zebantan buu shardiyayaa faqad oo keliya macnaa la kulan ma shardiyayo ee tacaasur buu shardiyaa oo waxa weeyaan shardiga hore horta mee shardiga labaadii ah tadliis la-aanna ma raawi inaanu mudalisayn dhammaan way shardiyayaan muslimna uu shardiyay halkaa in illiqaa iyo culamaa markaa hubuut lmulaaqaat ama taas baanu shardiyeyna wuxuu shardiyey tacaasur macnaa waxa weeyaan labadii shaksi inay isku waqtiyiin isa soo gaadheen suurtagaltay ay inay kulmaan laakiin taas ayuunbuu shardiyayaa ee inay sugnaato inay sarkeen ay kulmeen ma shardiyin hadda isaguba ma shardi dee waxa weeyaan ma banaynayo ama itisaal kuma xambaarayo haddii la ogyahay labadan shaksi inkasta ha is soo gaadheen oo isku waqti aadeni inaanay isku markaa meeshii aanay dee la ogyahay asal ahaan inaanay kulmin suuradaa kuma xambaarayo haddii la ogyahay dee nin matalan kaba soo qadoo sharq alcaalam alislaami khuraasaan iyo nawaaxideeda kuba sugnaamo ciraaq iyo raawi labaad oo aan oo isagu aan ciraaqna dhaafin ama aan saas iyo mid labaad oo dee markaa kuba sugnaa maqrib alcaalam alcarab markaa islaamiba andalus ama dee waxa weeyaan maqribka kaleba sida dee waxa weeyaan masar iyo wixii kaba sii galbeedeeyaba ku sugnaa lama ogiye kaabsanaysna inaanu halkaa marna ka iman oo meel ay ku kulmeenba aanu jirin ina aanu beledkiisa ka tegin la ogyahay isagoo wixii ay kala wariyaan kuma xambaarayo itisaal kuma xambaarayo e waxa weeyaan waa mucaasaro maca imkaani liqaa iyaday suurtagal ay tahayna inay la kulmeen markaa taasi hadday dhaacdo oo mucaasarada lahaya suurtagalna ay tahay inay kulmaan laakiin aynaan ku helin dariiq min aduruq iyagoo kulmay aynaan helin waxa uu isagoo ku xambaaraya kol haddii dee ruwaadan ay ruwaad siqaada waa taxsiinan lidanni bihim inay waxaan dee iyagu san ku wariyeen tadliisna aan u sugnaanin samaacun bay ku xambaarayaa waxay maqleen ay tahay inagu yaynaan helinba waktigay labadani kulmeen aynaan helin be isagoo markaa tacasur buu shardeeya marka amee ayuu shardeeya dee weliba intaas kuma kaaftoomine shardigan ah ah inuu sugnaado ama la kulan inuu sugnaado bayna almucanin walmucancancan aad buu u radiyaa oo muqadimadaas saxiixiisa qaybaheeda